markaabuu nabigu ina leeyahay wallaahi baan ku dhaarteen waxa anigu aan ogahay haddaad ogaan lahaydeen in yar baad qosli lahaydeen inta badanna waad ooyi lahaydeen buu rasuulku habeenkii leylat alisra waalmicraaj ayaa nebiga ilaahay tusay aayaadkii waaweynaa jannadii baa la soo tusay naartii baa la soo tusay carshiga ilaahay buu arkay jibriil calayhi assalaam qaamadiisii buu arkay ambiyadii ilaahay uu adduunyadan keenay ee isagoo hortay adduunyada joogi jirtay ayuu nebigu masjid al aqsa uu salaada ku tujiyey samada koobaadna nebi aadan buu ku maray samada labaadna nebi yaxya nebi ciisuu ku maray samada saddexaadna nebiyullaahi yuusuf buu ku maray samada afraadna waxa uu ku maray maaragtana nebiyullaahi idriis samada shanaadna waxa uu ku maray nebiyullaahi haaruun samada lixaadna waxa uu ku maray nebiyullaahi muusa samada toddobaadna wuxuu ku maray nebiyullaahi ibraahim calayhim asalaatu watasliimaan markaabuu nabigu ina leeyahay wallaahi baan ku dhaartee waxa anugu aan ogahay haddaad ogaan lahaydeen in yar baad qosli lahaydeen inta badanna waad ooyi lahaydeen buu rasuulku yidhi wamaa tadadadtum binnisaa'i cala alfurush furaashada dushoodana xaasaskiina kulamaad raaxaysateene bannaanada intood u baxdaan ayaad ooyi lahaydeen inikoo ilaahay ka magan galaya cadaabkiisa intaa markuu nebigu saxaabada uu ku yidhi madaxa intay dabooleen ayay maaragtaani hoosta ay ka ooyeen gadduu wujuuhahum wejiyada intay maro iska saareen ayuu nin walba hadalka uu nebiga uu ka maqlay ayuu la ooyey maaragtaani kana nabigu jannaduu arkay naartuu arkay iطalactu ljanna buu nebigu hi fara-aytu akar ahliha alfuqaraa waطalactu annaar buu nebigu hi fara-aytu akara ahliha annisaa jannada ayaan nay dul joojiyoon eegay buu nebigu yidhi dadka jannada galana waxaa u badnaa dadka fuqarada la yidhahdo fuqaraa faqiirku waa ayu faqiir iyo miskiin waa sinfiga ugu horeeya ee ku waajibta zakada in la siiyo inama sadaqaatu lilfuqaraa ilahay baa sheegay wlmasaakiina baa ku xiga miskiin iyo faqiir bay culammadu macneeyeen faqiirkubaa miskiinkubaa la yidhi waa ka caawa xeraadkii haysta barri quraa caanan haysan maskiinkuna baa la yidhi faqiirkuna baa la yidhi waxuu caawa ku casheemaba haystaba inankana dhulkeena masaakiinteena ka warrama dadka masaakiin aan idhahno ama fuqarada islaan maskiinada waa dhaweyta dhimato faqiirado dadka wax weydiisan jirta mid dariskiisaa yidhi war islaantan lacag badan ba haystaa halkay ku jirtay baada buu yidhi labiiyo toban kun oo dabar baa laga soo saaray kugu hoosteeda fuqaradeenii baa agniyaaya cabdullaahi bn camr bn caas buu ninku yidhi alastu min fuqaraa'i lmuhaajiriin ya bna camr ya bna camr anigu horta fuqarada muhaajiriinta miyaanan ka mid ahayn markaa buu ku yidhi alaka imra'atun haweeney ma leedahay oo xaas ma leedahay markaasuu hi haa alaka maskanun tahwi ilayhi ta'wi ilayhi aqal haddana habeenkii aad ku hooyato oo dadka aad kaga asturan tahay ma leedahay markaasuu yihi haa markaa wuli fa anta min alagniyaa adigu akniyada qiyaamaha la soo bixi doontaa buu ka yidhi islaan ma yeelan karo qofku ilaa masaariirteedi uu haysta mooyaane soo maha aqalna de qofku markuu dhistay dee aqalka hanti buu ku dhistay marka wuxuu leeyahy marba haddaad islaam xaasna aada leedahay aqal yaroo aad habeenkii aad ku hoyatana aada haysatid fa anta min alagniyaa adigu aqniyada ayaad la soo bixi doontaa buu ku yidhi markaasuu yihi fa ina lii khaadimun weliba mid baa ii adeego khaadim baan leehay markaasuu yihi fa anta min almuluuk marba haddaad leedahay cid kuu shaqaysana haddaad haysato boqorada qiyaamaa la soo bixi doontaa buu ku yidhi inankana soomaali waxaa leeyihiin intayada badan dadku waa saboola waa fuqaraa innanka dhulkeena wax faqiira ma jiro dadku waa wada aqniya weeyaan kuwan masaakiinta aan leenahay way dawarsanayaan yaan la sheegaya qaarina hoteella ku jiraan miskiin dawarsanaya hoteel galaya ka waran miskiin markaa buu nabigu leeyahay jannadaan eegay dadka jannada gale fuqarada ayaa u badnaa naartana waan dul joogsado waan eegay buu nebigu yihi dadka naarta galina haweenkaa u badnaa saxaabiyaadku nabiga way weydiiyeen maxay dumarku naarta galideeda ugu batay nebi allow markaasuu nabigu laba sifu dumarka ku sheegay oo aan fiicnayn takfurna alcashiira wa tugfirna allacna buu nabigu ka yidhi raggiinu xaqbay nagu leeyihiinna waad qarisaan oo ninkii soddonka sano aad la noolayd ama labaatanka sano ku biilinayaad la noolayd haddaad maalin keliya ay isqabataan xaqii ay intaa oo sana inii samaynayeen iyo xuquuqday ilaalinayeen oo dhan baad masaxdaan buu ka yidhi waxay odhanaysaa khayr uu leeyahay ba anigu maba aragba odayga ee warqadeeda iiga qaada watugsirna lacna caydana waad badisaan buu nabigu yihi caydowda badan xamtooda marka jannadaa buu nebigu arkay sal alla alay wasalam naartuu nebigu arkay deedna markaa buu nebigu saxaabada uga warramaya ayuu leeyahay waxaanu aan ogahay haddaad ogaan lahaydeen in yarna waad qusli lahaydeen intaad badanna waad ooyi lahaydeen buu rasuulku marka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa xakiim farsuubana weeyaan ilaahay shay walba wuxuu dhiga meeshai ku habboonayd marka noloshan adduunyadan maanta inagu aan haysano ilaahay baa inagu deeqay waxa aan haysanana ilaahay baa ina siiyey waxa qof walba ka maqan uu tabanayana ilaahay mooyaane cid kale kuma hayso waxa adduunyada isbeddel ku imanayana ilaahay mooyaane cid kale ma keento waxaad adigu haysata ilaahay baa ku siiyey waxa adiga kula soo darsayana ilaahay baa kuu keenay ogow leanna adduunkan waa daar lagu ilaahay ugu talagalay in dadka lagu ikhtibaaro dadka oo dhan halkan kulligan class baan ku jirnaa ischool classkii baan ku jirnaa imtixaan baan u fadhinaa imtixaanka ayaa baasay ayaase ku dhacay banka qiyaama lagu sheegi doonaa ogow halkee lagu sheegay banka qiyaama yowmaidin tucraduuna yowmaidin tucraduuna laa takfaa minkum khaafiya faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haa umuqra'u kitaabiyah inii danantu anii mulaaqin xisaabiyah fahuwa fii ciishatin raadiyah fii jannatin caaliyah qutuufuhaa daaniyah kuluu washrabuu hanii'an bimaa aslaftum fi alayaami alkhaaliya yowmaidin tucraduun ilaahay baa inale maalin baa imani doonta laynimba dhigi doono kulligii banka qiyaama lan sidaa laynu dhigi doono layna wari doono waxba naga qarsoomi maayaan baa ilaahay yii ka dhinacaa jooga ka dhinacaa joogu arkayaa baa layi dhanka qiyaama waa dhul dusheeda uusan dhigna ku daadan cidna dusheeda aan lagu dulmin toddobadan dhul markii la duubee laabo dhulkaas soo bixi doonaa ardulmaxshar baa la ydhaha magaceeda ardul maxshar ashraqat اlardu binuuri rabbiha wawdica alkitaab baa ilaahay waashraqat اlardu binuuri rabbiha arladaas banka qiyaamee khalqiga lagu xisaabi doono ee khalqiga la wadi doone la dhigi doono baa ilaahay leeyahay nuurka ilaahay baa iftiiminaya wawudica alkitaabu kitaabka ayaa la dhigi doonaa wajii'a biاlnabiyiina wالshuhadaa nebiyadii baa la soo joojin doonaa iyo maaragtaanay malaa'igtii khayrkiiyo sharka qoraysay nebi walba ummaddiisaa la hor joojin uu ku marag furayaa inuu risaaladiiyo diinta uu gaadhsiiyey malaa'igtii khayrkiiyo sharka qoraysay baa la keeni doonaa wa qudiya baynahum bilxaqi wa hum laa yudlamuun xaqa ayaa mid walba midkmid walba xaqiisii baa la siin oo loo xukumi doonaa asagoon qofna lagu xaggudbin ayaa banka qiyaama laga dhaqaajin doonaa baa ilaahay yidhi marka waxaan adduunyada ilaahay na siiyey oo nicmada oo caafimaada oo arsaaqada oo amniya oo maaragtana lixaada oo awlaada oo nabadgelyo ah oo rooba oo biyahaad cabbaysa ka mid yihiin oo baadkaad cunaysa uu ka mid yahay oo gacmahaagan iyo xubnahan ilaahay ku siiyey ay ka mid yihiin nicamtaasoo dhan meesha laysku weydiin doono ee qof walba lagu su-aali doono waa manka qiyaamo weeyaan maa minkum min axadi ilaa sayukalimuhu rabbuhu mid ininka iniga mida ma jiro buu nebigu hadduu jirose rabbigii buu dhahadli doonaa laysa baynahu wa baynahu tarjumaan addoonkii ilaahay cid u kala af celinaysaana ma jirta buu rasuulku yii sal allahu alay wasalam luqada banka qiyaamo lagu hadlayaa waa luqa carabiya daedna markaasuu qofku xagga midig buu eegi wixii uu soo shaqaystay buu arkay xagga bidix buu eegi wixii uu soo shaqaystay buu arkay hortiisuu eegi naartii jahannamu arki buu rasuulku yii falaa yara ila naara tilqaa naartaa wejigiisa hortaal meel kale u jeesan maayo khalaas xagga midig khayr wuxuu soo sameeyey xagga bidix wuxuu shar adduunka ku soo sameeyey waxba la dhaafi maayo wa wadica alkitaab baa la yidhi kitaabkaa lasoo dhigi doonaa kitaabka lagu qoro camalkaagi markaabuu nabigu yihi fataqu naara war naartaa gaashaan ka yeesha muslimow qofka muuminka iimaanka qabow naarta gaashaan ka samayso walow bashadda tamra buu nabigu yihi timir jeexeed kol aad sadaqad u bixisana istimra jeexeed ikhlaasku waa cajiib cibaadadu hadday ikhlaas hadday ilaahay dartii kaa noqoto inteeda yar baa wax ku tari laakiin cibaadadu hadday buuraha la eg tahay oo sumco iyo riya ay ku dhex jirto wax ka sugan inay ku afaado cibaadadaas walow bishiqi tamra macnaha looga jeeda waa maxay jeex timira ood ilaahay dartii aada u bixisay naartuu kaaga noqon doonaa gaashaan faman lam yajid fabikalimatin ayiba buu nabigu yihi qofka aanan wuxuu sadaqaysta aan helinna kelmadda wanaagsan ha ku hadla buu rasuulku yidhi kalimatu ayiba waa maxay laa ilaaha ila allah kalimatu ayiba waa maxay asalaamu calaykum waraxmat ullah kalimatu ayiba waa maxay istikfaarta weeyaan kalimatu ayiba waa maxay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar kalimatu ayiba waa maxay dadkood wanaagga u sheegta waa kelmad wanaagsan dadka oo munkarka iyo xumaanta aada ka joojisaana waa kalmad wanaagsan carabkaaga isticmaal dhaqaalihii weyday nicmada carabka adeegso salaadii subax markuu nebigu saxaabada tujiyey maalin maalmaha kamida a yihi aaway ninka xale sadaqadaystay buu yihi masaajidki waa la buuxa sadaqadaystihii xalay sadaqada la baxay mey buu rasuulku yidhi hawe xaggaaga wadaagay ninba waa ka ciwaayey xagga nin la odhan jiray culbata binu zayd allaha raalli ka noqdee oo fuqaradii muhaajiriinta ka mid ahaa ayaa xishooday oo yihi warma adiga malaha lagu jeedaa warma arrinkaaga xalay toola adiga ilaahay niga dhexeeya malaha nebiga la daalacsiiyey markuu nebigu ku celiyo dhowr jeer xalay sadaqadaystihii sadaqada la baxay aaway markuu nebigu yidhi ayaa waa sara kacoo gacantaan taagay buui markaa buu nebigu yii sadaqadan xalay la baxday usheeg sheeg buu yihi asxaabtayda sadaqada maxay ahayd marka wuxuu yihi yaa rab yaa rasuul allah xalay waxaan ku ducaystoon idhi ilaahayow waxaad waxaadna amartay inaan jihaadkaa nebigaaga aan raacno waa tabuka markii loo baxayay nebigaaguna wuxuu nagu dhiirigeliyey inaan maanta safarkaa aanan halin oo dhaqaalaha yaga iyo nafteedaba aan nebiga ku raacno diinta ku difaacno laakiin rabbiyow yaa rabbiyow aniga waxaan ku baxon ciidankaa ku raacanay imaad siinin oo faqiir baan ahay wuxuu nebigaagu maanta igu qaado u ciidanka inoogu darana isagana umaad diibine ilaahu waxaan sadaqad ka dhiganayaa oon la baxayaa qof qofkii aniga dabadeeda igu xantay ama igu xadgudbay xaqayga ku xadgudbay ama i aflagaadeeyey ama waxaan lahaa iga dhacay ilaahow dartaabaan u saamixee taa sadaqada la aqbalo ilaahu iigu dar yidhi cirdigiisii buu sadaqadaystay qofkii cirdigayga sharaftayda meeluu kaga dhacay cirdi waxaa la yidhaahdaa waa halka qofka ammaantuna ay ka qabato canaantuna ay ka qabato qofkii aniga oo ka warqabin macnaha ixantay ama xumaan aan lahayn igu sheegay ee qadfi igu sameeyey ama xoola aan leehay iga dhacay anugu aan ogeyn yaa rabbi dartaa baan u cafiyee cafiska addoommaha muslimiinta aan darta u cafiyey ilaahw sadaqada la aqbalay iigu dar marka taasuunbaa nebi allow anu anagoon xalay ku ducaystay buu yidhi markaa buu nebigu yihi abshir bashaaraysa buu ka yidhi sadaqadii la aqbalaa taada xalla lagugu daray hadalka wanaagsan waa sadaqada fattaqu naara buu nebigu uri naarta ka baqa aakhirada ku xisaabtama dad adduunye ma tihid dad aakhiro u socdaa tahay adu qofka muslimka ama doon ama diib aakhiraan u socnaa kulligeen tarju najaata walam taslu ariiqataha faina safiinata laa tadri cala alyabasi hadaad nabadgelyo doonayso dariiqa lagu nabadgalay baa la maraya dariiqa lagu nabad galay waa maxay waa dariiqa maaragtaan ee shareecadda islaamku ay noogu yeedhayso dariiqa alislaam inaad ilaahay isku dhiibtaa qalban wa haaliban qalbigaaga ilaahay u dhiib xubnahaagana ilaahay u dhiib fahamna adduunyadana inay tahay meel dadka loo keenay in lagu ikhtibaaro oo aysan ahayn meel bini aadamku ay ku raaxaysano loogu raaxeeyo meel adduunyada maaha meel lagu raaxaysano ha ka doondoona raaxo dee raaxa adduunyada taalla dee nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii sida adduunka loogu raaxayn lahaa marka jannadii buu nebigu arkay naartii buu nebigu arkay camalka jannada lagu galaya nebigu waa la tusay camalka naarta ku geynayna nebiga waa la tusay sal alla ly slam markaa buu nebigu yihi camalka ugu wanaagsan ee janno lagu gala buu nebigu yihi imadatu lada cani ariiqi buu nebigu ui dariiqa muslimiintu ay adeegsadaan ay isticmaalaan dhibaatada taalle oo laga qaado weeyaan camalka ugu xun camal la qabto ee ilaahay lagaga lagaga fogaadana ee naarta loogu fo loogu dhowaadana waxaan arkay buu nabigu uhi qandhuuf maskiin lagu tufay oo aana laga masixin almuqaacatu takunu fi lmasjidi laa tudfan alaa ukhbirukum biahli ljanna bu nebigu ahlu jannaha ma inii sheega hadda dadka jannada galay sifaadkooda haa soo maha kullu daciifin mutadaacaf buu nebigu waa mid kasto taag yara taag taag yar isagii baa daciif u taag yar yahay itaal ma leh dadkuna maaragtaanay ishoodu ma qabat oo qof liitay u arkaan low aqsama cala allahi la abarah buu nebigu laakiin ka nuucaasa hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay wax weydiisto wuxuu ilaahay weydiisto ilaahay waa siyaabu rasuulku isagii waa daciif oo isha ma buuxinaya dadka taageer yahay dhaqaalo ma haysto xoog ma leh itaal ma leh dadka kama dhex muuqdo dadka laftigooguna way xaqiraan way yaraystaan waxba uma arkaan talama weydiiyaan hadduu ilaahay ku dhaarta buu nebigu dhinkaasi hee laakiin dhaartiisa ilaahay oo aqbalaya alla ukhbirukum biahli annaar dadka naarta galaya ugana maynii sheegaa buu nebigu yidhi kullu cutullin jawaadin mustakbir buu nebigu yidhi kullu cutullin jawaadin mustakbir cutullin haliiduljaafi waa qof kasta oo dabeecad qallafsan dabeecad wuxuu leeyahay qallafa cid uu la socon karaa ma jirto reerkiisa isqaban maayaan oo xaasigiisi ma heshiinayaan oo jaarkiisa ma heshiinayaan oo qaraabadiisa ma heshiinayaan oo qofu heshiisla noqon karaa ma jirto waa qofka dabeecadda kakalna weeyaan jawaad jawaadkuna baa la yidhi waa qofka cunta cunka badan leh meeshuu fadhiistaba wuxun buu cunaa waad qosashaa de waa iska cuntadan aada loo cunaa soo maa jawaad ukuul cunto cunka badan leh meel kastuu fadhiisan cunbu cun qulub qalab qulub qalab qulub qalab cuntadii way badatay xanuunkiina uu batay maanta cunto yaradu waa caafimaad cunto badniduna waa xanuun dakhtaradii dadkii buka intay ka daaleen oy dawana la kala daalay oo dawadii waxba tari weyday bilaatayo noqotay oo bukaankiina uu batay ayay dhakhtaradu qofka laba kula taliyaan anigu haddaad caafimaad rabtay ku odhanayaan cuntadana iska yaree socodkana badi so ma yidhahdaan ya socodkana he badi luge waa kuwa dhaktarkii baa noo sodhiya dhaktaarkii waddanada caalamkana qofba intuu lugayaa lacag loo xisaabiyaaba waxaad maqlaysaan maalintii dadka waaweyn la urodsiinayay dadka remiga iyo remagaalka midka caafimaad badan remiga caafimaad badan remigu maxay ku caafimaad bateen baa la laydho labada sifay dhandheer yihiin cunto yar iyo socod iyo shaqo badan way shaqeeyaan haarun rashiid zamankiisii wuxuu lahaa nin dhakhtar oo romaan ah oo cadaan ah, ayaa u ima jiray baa layidhi ninkii dhakhtarka ahaayee romaanka ahaabaa ku yidhi yaa amiir almuuminiin su-aal baan ku weydiinayaa ka xumaan buu yidhi hagaaga su-aashaadii weydiinaysa weydii buu ka yidhi wuxuu yihi qur-aankiina waan u fiirsado diintiinu cilma aladyaan unbay ka warantaaye cilma alabdaan kama waranta buu cilma aladyaan diinihii qur-aanku wuxuu ka warramaa aakhiradu ka warramaa jannaduu ka warramaa naartuu ka warramaa xisaabta dambuu ka warramaa cibaadaadku ka warramaa laakiin cilmiga abdaanka ee jirhka dhakhtarnimada kama warrama buu yihi qur-aankiinu cilmiga caafimaadka haaruun rashiid baa ku yidhi aayad barhkeed ayaa ilaahay dhakhtarnimadoo dhanba uu kaga warramee laakiin waanad fahmayn buuli waanad maqlin malaha markaasuu balii sheeg markaa buu u sheegay kuluu washrabuu walaa tusrifuu kuluu washrabuu walaa tusrifuu ilaahay baa yidhi cuntada cuna biyahana acabba laakiin xadkii loogu talagalay ha ka badinina baa ilaahay ha ku xadgudbina ina aadan ma buuxin buu nebigu yihi xadiis weel ka shar badan calooshiisa kollay bini aadamku in yaru dhabarkii caloosha ku tiri wuu u baahan yahe calooshiina saddex u qaybiya buu nabigu yidhi qaybna waxaad ugu talagashaan hawada qaybna cunnada ugu talagala qaybna acabka ugu talagala buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wa aalihi wa saxbihi wasalam cilmigii dhannaay dhakhtarnimada aayad barhkeed baa lagu sheegay kuluu washrabuu walaa tusrifuu halka ahlaljanahu jannada markay galaan iyo la odhan doono kulu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi layaami alkhaaliya ahlaljanaha cunidda cuntada ay cunayaan loo xadidi maayo cabidda sharaabka jannada dhex yaalla ay cabbayaan loo xadidi maayo waayo daartii waxa iyaku ay galeen haddeetoole bani aadanka shahawaadkooga lagu dhammaystirayey wixii bini aadanka dhibayoo dhanna laga rafacayba iyaku ay galeen waa janno weeyaan jannada dhexdeeda ku bukooni maayaan ku gaboobi maayaan ku dhimani maayaan amaa cunnada adduunyada markay noqoto maadaama adduunyadu ay dahay tahay daar ilaahay uu ka dhiga daarul ikhtibaar waa daar faaniya oo dhammaanaysa marka cunnadeedii xad baa loo sameeyey kulu washrab walaa tusrifu cun oo cad baa lagu yidhi laakiin ha israafin xadka ha dhaafin weeyaan haddaad loo xadkii loogu talagala cunada aad dhaafisaa xanuun baad ka qaadiya ogow markaa nebigu sal alla alay wasalam ahla naarka calaamaadka lagu yaqaana markuu ka warramaya wuxuu yidhi kullu cutullin jawaab waa mid kastoo dabeecadeen gegsan oo dabeecad qallafsan oo dadkoo dhan a isqaban karaynin cidna la socon kari maayo jawaadin cuntacunka badan le buu nebigu yidhi mustakbirin kibir badan oo xaq haddii loo sheegana xaqa marna aanan qaadanayn qofka haddaad aragto xaqa loo sheega qaadan waaya sifadkaasi waa sifada mutakabiriinta ah sifadaa marka dambe qofka naar ku tuuriyo ogow marka xaqu ha eegin cidda tidhi xaqa nin waalan hadduu kaa idhahdo war ilaahay ka baq maad la yaabi oo nin waalan war ilaahay ka baq buu kaa yidhi waa inaad cabsootaa oo tidhahda war ninkaas waa laga dhawaajiye ninka hadalka uu ku hadla waa hadal xaqa weeyaanoo anaan la iisoo dhex mariya hadalkaas waa ina ilahay ka baqaan laa tandur ilaa ma ilaa man qaala walaakin undur ilaa ma qaala laa tandur ilaa man qofka yidhi ha eegin laakiin qowlkuu yidhi eeg ittaqi llah hadduu kaa ihahda nin macduura dee waa war saxa warkaas dee ilaahay ka baq xaqana qaado dabeecadda wanaagsanna ku dadaal leanna akhlaaqda wanaagsan baa ummadda kugu dhex daryo ogow qofka waxa mujtamaca uu ku dhex marayaa maaha dhaqaalihiisa maaha in oqoonta uu leeyahay qofka waxa bini aadanka qiimaha uu yeelay waa akhlaaqda wanaagsan lidalika nabigeenu sal alla alay wasalam mucjizaadkii nebi maxamed la siiyey mucjizada ugu weyn waxay ahayd waa qur-aanka akhlaaqda nebi maxamedna qur-aan bay ahayd caaisha radia allahu canha markii nebiga la weydiiye lagu yidhi caaisha nebiga dabeecadiisa nooga waran waxay tiri nebiga dabeecaddiisu waxay ahayd qur'aan bay ahayd alqur'aan kaana khuluquhu alqur'aan macna alqur'aan waa maxay qur-aankaa oo socdu nebigu ahaa wuxuu qur-aanku faray buu nebigu la yimiday waxuu qur-aanku ka reebay buu ka reeb yuu nebigu ka hadhay wuxuu qur-aanku xallilay buu nebigu xalaaleeyey wuxuu qur-aanku xarimay nebigu xaaraan buu u arkay wuxuu qur-aanku raalli ka yahayna raallibuu ka noqday wixii qur-aankii shareecadu ay diiday nebigu waa diiday qur-aan socduu nabigu ahaa qur-aanku sabirku nagu dhiirigeliyey sabirka nebi maxamed wuxuu ahaa dima qur-aanku shujaacaddu nagu dhiirigeliyey shujaac buu ahaa nebigu geesima cabsoodaa qur-aanku wuxuu nagu dhiirigeliyey qofka muuminka inuu ahaado qof layina oo dabacsan nabi maxamed cid ka dabacsan adduunka ma soo marin qur-aanku waxuu nagu dhiirigeliyey zuhd zuhd qofka bini aadamka muslimka inaysan adduunyadu qalbiga aysan ka geline bal adduunyada qofkuu gacanta ku haysto nebiguna zaahid buu ah qur-aanku wuxuu nagu dhiirigeliyey naxariis badni inuu qofka muslimku muujiyo nabi maxamedna cid ka naxariis badan ma soo marinba qur-aanku cadaalad buu kugu dhiirigeliyey nabi maxamed cadaaladdu xaggiisay ka timiday fii gazwati axad ah-, alghaswaat aswad aswad ghasawaadkii ka mid a ayuu nebigu xoolihii uu soo qaaday buu ummadda u qeybiyey aqrac binu xaabis nin la odhan jiray ayaa markii qismadiisii loo keenay buu yidhi wallaahi qismadan laguma cadaalad falin ilaahay dartiina loogama jeedo buu yidhi hadi lqism maa cudila fiiha buu yidhi walaa uriida biha wajha allah ibnu mascuud baa maqlaya marka hadalkaas hadalkiiba cabdullahi ibn mascuud intuu qaaday buu nabiga u sheegay calayh isalaatu wasalaam nabiga wejigiisii baa bedelmay waa nebi maxamed baa lagu leeyahay qismadan aada xoolaha noogu qaybisay kumaad cadaalad samaynin ilaahay dartii iyo wejigiisana ugama jeedin hadalkaas oo meel ka dhac maaha marka nebigu nebi buu ahaa boqorna ma ahayn baresidaanna ma ahayn wasiirna ma ahayn janana ma ahayn abbaanduulana ma ahayn muxuu aha nebi hadduu madax noqon lahaa nin madax haddii hadalkaa lagu yidhaahdo qaadoo ku rida buu odhan isagoo kaas ohan qaado qaadoo xereeya bilaa edab weya edabta soo bara laakiin nebi weyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadalka markii nebiga loo sheegay ibnu mascuud baa u sheegay welibana uu bedelma nebiga wejigiisu laakiin nebigu uu aamusa uu fikro wuxuu yidhi in lam yacdil illaahu warasuuluhu idan faman yacdilu baa nebigu yihi hadday ilaah iyo rasuulkiisu ay cadaalad samayn iyo ku ayaa kaloo cadaaladda samayn markaa buu nebigu aamusay haddaan ilaahay nebigu cadaalad iyaku aysan keenin ayaa kaloo cadaalad keenay adduunka laakiin buu nebigu uli walaalkay muuse walaalkay muuseba intaa in ka badan bay qoomkiisu ay dhibeen oo uu sabreen ana waa iska sabre maalin kale isagoo suuqa madiina dhex socda ayaa nin reer baadiyo oo acraabiya nebiga gadaal xagga dambe kaga yimiday waxauu nebigu suutay markaa go burda najraaniya oo reer najraan ay samaysan jireen oo suufa oo dhinacyadana aada u adag ayuu nebigu jabta ku sitay ninkii acraabigii intuu nebiga xagga dambe kaga yimiday buu go-i nebiga ku soo gundhiyey halkaana nebiga maaragtaane go-i baa ku sameeyey nebiga calaamad ilaa indhuhu casaadeen markaa buu yii yaa muxamed murli maa lilaahi aladii cindaka xoolaha ilaahay uu leeyahay ee ilaahay agtaada uu dhigay ii amar asxaabtaada in xoolaha wax layga siiya buu yidhi bal inta gafuu ninkaa nebiga u geystay eega sala allahu calayhi wasalam maradiibuu nebiga hun guriga kaga qabtay waa kow yaa muxamed buu yidhi yaa rasuula allah xataa ma odhan yaa nabiy allah ma odhan Ah, sheekh qur-aanka dhan baad arkaysaa markaad eegto ilaaha kariimkee cadiimkee raxmaanka raxiimka jacaylo uu nebigiisa uu jecel yahay qadarin uu ilaahay nebi maxamed uu qadarinayo qur-aanka kumay kumay iman lafd yaa lafd yaa waa soo xarfu nidaa soo maa yaa yaa muxamed qur-aanka kuma iman halka nebi aadam calayhi asalaam qur-aanka way ku timid yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljanna yaa ibraahiimu qad sadaqta ru'ya yaa muusaa ini istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii yaa yaxya khud ilkitaaba biquwa yaa zakariya inaa nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxya ya yaa nuuxu inahu laysa min ahlika laakiin qur-aanka yaa muxamed bal ka soo saara kuma iman ilaahay muxuu yihi yaa ayuha nabiyu yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik yaa ayuha almudathir qum faandir warabbaka fakabir yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliila طaax maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa ilaaha cadiimkee kariimkee casiiskee jabbaarka ayaa xurmad uu nabigiisa u hayo rasuulkiisa moxamed calayh isalaatu wasalaam yaa ma isticmaalin ilaahay markuu nabigiisa la hadlaayo waxau ilaahay isticmaalay kuniyaduu ilaahay isticmaalaa yaa ayuha nabiyu kii aan doortayow yaa ayuha arasuulu kii anigu aan dirtayow yaa ayuha almudahir kan isdadayayo yaa ayuha almuzamilu kan marada isku duuduubayayo acraabiguna wuxuu isticmaalayaa yaa muxamed waa meel ka dhax soo ma murli buu amar iisii buu yihi xoolahan adigu ma ee ilaahay agtaada uu dhigay in lay siiyana amar sii buu ka yidhi markaabuu nabigu intuu qosle buu ka yidhi war siiye buu yidhi laba boqoloo halaad oo geelaa la siiyey yaa sidaa waxu bixin kara balsheeg bal nin mas-uula ah maanta waxaad ku tidhahdaa war ninoo lacagtan aad haysada aduma lihida waa lacagtii waddanka wax naga sii ka dhe waxa ku gaari waa la arkay xaajigiibuu fadeexadayaa la odhan soo maa qabtoo ku rida limaada lanna nebi sifaatu nubuwa waa gooni sifaatka bin aadamka kalena waa gooni nebigu calayhi salaatu wasalaam koonkan wuxuu u yimiday dariiqa dadku ay ku nabad galayaan ee lagu dayan lahaa inuu ummadda u jeexu nebigu caalamka u yimid dariiquu nebigu jeexayaa ule dariiqaa soo mara waad liibaanaysaa siiya buuli laba boqoloo halaadoo geelaa la siiya agtiisa ma cadhoonayn ma aargoosanayn suuqa madiine maalin kale isagoo dhex socda oo abubakar iyo cumar iyo saxaabadu hareeraha ka marayaan ayaa nin yahuudiya ah, ayaa nebiga calayh isalaatu wasalaam soo gaadho halkaa dambe isaguna qabsado ku dhagay nebiga markaasuu yaa bani cabdilmualib yaa muxamed aala cabdilmualib annaku in badan baan ila noolaynoo waa naqaanaa dabeecaddiinne oo xoolaha dadka aad ka qaadataan ma soo celisaane xoolaha kugu lahaa isii buu ka yidhi cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayaa markiiba seefta dalka kala baxay baa la yidhi markaa buu yidhi yaa rasuul allah daalkan yahuudiga igu fasaxnaa qoorta ka goynaya buu ka yidhi markaa buu nabigu yihi may yaa cumar may sidaa maaha hadda nebiga mara lagu halkaabuu nin go kaga qabta kaasna indhaha casaaday yaa cumar aniga isaguba sidaasi ka duwan ayaan kaaga ayaan kaaga baahnayn buu kaydi inaad isagana ku tidhaahdo nebiga dayn waad ku leedahay laakiin daynkii maalmo ayaa ka hadho saddex maalmaha ka hadho ballankiiyo u kaadi inaad ku tidhaahdo ayay kaaga habboonayd anigana aad igu tidhaahda nebi allow dee xoolaha dadka adiguna dee iska sii ee cumarow kaxeeyo siddeetan saacoo timira ayaa ninkan aan ka amahdu igu leeyahee siddeetankii saacee timirta ha la siiyo labaatanna ugu dar buu keeni waa intaad ka nixiseen ilaa seeftuu galka ugala baxay moogta labaatankaa dheeraadka ninka yahuudigu ma maqlaayo markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ay kala dhaqaaqeen oo cumar ninkii kaxeeyey uu baytalmaalkii la yimiday ayaa siddeetankii si saac baa looga buuxiyey maradiisii markii loo buuxiyey halkaa loo dhigay ayuu cumar labaatankiina ku daray ilaa uu ninkii yahuudigu yidhaahdo yaa cumar anuu labaatankan malihiye iga daa nebigaa igu amray inaan ku siiyo oo maxaad ii siinaysaa sababtu waa maxay waa intii aan kaa naxiyey weeyaan waa intii aan aan seefta la soo baxay aan kaa naxiyey yuu nabiguri ugu abaalguri markaasuu yaa cumar zayd ibnu sucna maad maqashay ninka la yidhahdo zayd ibnu sucna haa markaasuu yihi alxibru ma ninkii caalimka yahuudeed yahuuddan inala degan sheekhoogii caalimkoogii miyaa tahay ha ninkaasaan ahay waa hagaaga adigoo caalima ah oo ummaddan oo nala degan maaragtaana yahuudda degan degaanka madiina caalimkoogii tawraad u hayaya nebi dhan oo ilaahay soo diray oo weliba kutubtiinnu ay sheegayso inaad suuqa magaalada madiina aad ku bahdishaa ayadoo ballankiina saddex maalmood ay ka dhiman tahay maxaa kugu adbiray buu ku yidhi ii sheeg wuxuu yidhi sifaadkii nebiyadu ay lahaayeen oo dhan ee kutubta aan ku aragnay waan ka arkay muxamed ilaa laba un baanan ka arkin labadaana ma soo daahiraynin ilaa nebiga gacantooda ula yimaada mooyaane marka sifaad baa nebigaa ka buuxsanayay buuhi waa sifaadkee cadhadiisa iyo dulqaadkiisa waxaa haaliba maxaa haaliba dulqaadkiisaa sarreeya jaahiliintu xaqiisa markay ku xadgudbaanna wax kale nebiga ugama ziyaadaan ilaa dulqaad unbaa nebiga uga ziyaada marka sifaadkaasaa iga maqnaa sifaadkaana sidan unbaa lagu ogaan karaye ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah xoolahaygaasoo dhanna ku celi baytalmaalka hanti badanna waan leehay hantideedaana waxaan u bixiyay wuli muslimiinta in lagu sadaqadayso wa inaka lacalaa khuluqin cadiim khuluq akhlaaq weyn alayh salat slaam ra munaafiqiinta cabdullaahi bn ubay bnu salool oo dadka muslimiinta u dhex socda inuu muslimiinta niyad jabiyo oo munaafiqnimadiisuna ay caddaatay fii qaswati axzaab yaquuluuna lain rajacna ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmuuminiina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun maadaamuu sidaa yidhi weliba ninkaasi hee ayaa inankii uu dhalay oo saxaabada rasuulka raggii ugu qiimo badnaa ka mid ah ayaa nebiga u yimid oo yidhi yaa rasuul allah aabbahay munaafiqnimadiisii caddaatay buui way caddaatay dee qur aankiibaa baa caddeeyey u fadeexadoobay khalaas qur aankiibaa baa yaa fadeexadeeyey mota waxyigii baa ku soo degay intuu nin kale oo muslima aabbahay uu dili lahaa ninka aabbahay dilay aniguna ha dhowtoola intoon cadaawad u qaado aan dili lahaay sidaan naar ku geli lahaa aabbahay maadaamuu munaafiqnimadiisii ay caddaatay oo ra munaafiqiinna uu yahay kurkiisa anaa ka soo goyna kuu keeniye igu fasax buu ka yidhi markaa buu nabigu calayh salaatu wasalaam ku yidhi may may kugu fasixi maayo aabbaha inaad soo dishi waayo haddaan aabbaha waa runta waa munaafiq munaafiqnimadiisii caddaatay haddaan kugu fasaxo ood soo disho maaha la odhan maayo munaafiq bay dileene waxay ku sheekaysanayaan cadowgeennu asxaabtiisii buu isku dhifto aabbiya inankiisiibaa isdilayo isku laayay meesha dhexdeeda markaa sharkiisa ilaahay baa naga kaafin doonee adigana waa aabbahaya suxbadiisa wanaajiyo u samafal maadaamuu inala socdo uu magaalada madiine inala joogo sharkiisa ilaahay baa nagaga filane adiguna aabbaha u samafal buu ka yidhi halkaa maxaad arkaysaa nebigu ummadda uu isku waday he isku waday dhaqaalo kuma wadin akhlaaq buu ummaddiisa ku waday nebigu akhlaaq qaa'id ka sharaf badan ka qiimo badan ka naxariis badan ka hogaamin fiican ka cadaalad fiican ka dulqaad badan ka dhibrin badan ma soo marin adduunka ugu mana soo mari doono salaaddu uu kici jiray markaa buu nabigu yihahdaa inaad salaada dheeraystaan damcaa laakiin waxaan xasuustaa buui ilmaha yare ooyaya ee oohintiisa hooyadii oo gadaasheeda ku tukanaysa ku dhibaya markaabaa salaada khafiifiya buu rasuulku yidhi ajiib salaada taraawiixda laba habeen buu jamaca tujiyaa la yidhi habeenkii saddexaad he uu ka booday wuxuu u daayay taraawiix inuu habeenkii saddexaad uu tujiyay ummadda wuxuu nabigu u daayay baa la yidhi in lagu farad yeelo ummadiisa daadna maaragtaane ummaddu ay kari weydo lagu cuquubo taasuu ka baqay rasuulkeena naxariis badana ah. ku salli rasuulkeena masaajid buu soo galay habeen habeenada ka mid a qaybta dumarku ay ku tukadaan isku muuqday miskiidku ragguna intan horay lahaayeen ubadkuna dhexday lahaayeen haweenkuna maaragtaane way safafka dambey xaggaa dambey ku tukaneen waa u muuqanayn majmaca markaa buu arkay xadhig laba udub dhexdooda ku xidhan markaa buu xadhiggii arkay xadhiggan ayaa xidhay oo maxaa meesha ku xidhay zaynabaa xidhato oo maxay u xidhatay buu nebigu yidhi salaata leylkii habeenka markay ku daashay qabsataabaa laga yidhi markaabuu buu nabigu xadhiggii uu gooyey wuxuu yidhi camalka aad samaynaysaan ee khayrka malaa'igta ajarka inii qoraysa kama daalayso ilaa inikoo camalka qabashadiisa ka daala mooyaan habeenkaad nashaadka tihiinna buu nabigu yihi tukadoo cibaadaysta habeenkaad daallantihiina iska seexda buu rasuulku yihi waa salaada sunnaha naxariis badan ah sala allahu alayh wasalam wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin xasan iyo xuseen buu maalin la ciyaarayey markaasay nin reer baadiyaa nabiga u yimid oo acraabiya oo yidhi ciyaalkaada ma dhunkataa ha maxaa u dhunkan waaya waa ubadkaygii wallahi anu toban wiil baan dhalo weli midna kama dhunkan buu yidhi markaa buu nabigu yidhi dee maxaan kuu sameeyaa haddii ilaahay qalbigaagu naxariistii ka siiyey man laa yarxam laa yurxam kaan naxariisan looma naxariista buu rasuulku yidhi haddaad ilmahaaga u naxariisan weyday adna ilaahay ku naxariisan maayo meesha naxariista laga soo bilaabaana waa aqalka meesha dhaqanka wanaagsan la tusaa ee in la tusa u xaqlana waa reerkaagii ugu akmalu lmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa waina khiyaarakum waina khiyaarukum khiyaarukum liahlii wa ana khayrukum liahlii buu rasuulku yii kuwiina iniigu iimaanka fiican ee iniigu iimaanka kaamil kale ee iimaankoogu uu dhammaystirnay buu nebigu yidhi waa kuwa dabeecadda wanaagsanna buu rasuulku yidhi ma odhan nebiga waa kuwa salaada wanaagsan leh ma odhan waa kuwa soonka badan leh ma odhan waa kuwa aqoonta badan leh ma odhan waa kuwa wacdiga badan leh waxa uu nebigu yidhi kuwiina inigu iimaanka kaamilka leh ee iimaankoogu dhammaystirmay waa kuwa inigu dabeecadda wanaagsan waxaa kaloo inigu khayr badan buu nebigu yidhi ragga reerahooga u khayr badan anaana reerkayga u khayr badan buu rasuulku yidhi inaad khayr leedahay akhlaaq wanaagsan leedahay dulqaad badan aad leedahay naxariis aad leedahay dhibrin aad leedahay cidda u horeysa ka markhaati kacaysa waa inay noqdo reerkaada afarta oday ee miskiinkii aada isku barateen inay dabeecad wanaag kuu sheegaan waa suuragal laakiin islaanta soddon sano aan la noolay inay tidhahdaan ninkaygu waa weli ilaahay waa nin dabeecad wanaagsan xaqayagii uu ilaaliyey xaqa umadkana uu ilaaliya xaqa jaarka uu ilaaliyaa xaqa qaraabada uu ilaaliya ma sahlan laakiin jamaacadda miskiidka aad isku taqaanaan inay kugu sheegaan ninkaasi waa nin cibaado badan waa nin isniintiiyo khamiista sooma waa nin miskiidka nooga soo horeeya waa nin masaakiinta siiya waa nin ummaddu ay ka nabadgashay inay ku yidhaahdaan way fududahay waayo iyaka maalinta saacad baad wada joogtaan laakiin iyaa ku yaqaana dabeecaddaada dhabta islaanta soddonka sano aqalka aad ku wada noolaydeen taasaa dabeecaddaada runta taqaana jabsadaa maahan dee nin sheekhaa beri qisan nooga sheekeeyey wuxuu yidhi nin caalima oo ardaydu aada u jeclaayeen xerta aada u jeclay iska daa xerteen mujtamac oo dhan ba aada u jeclaa akhlaaq wanaagsan buu ilaahay siiyey taqwad baa ilaahay siiyey cilmi baa ilaahay siiyey alla ka cabsi baa ilaahay siiyey laakiin ninka wuxuu ilaahay ku hagaajiyey islaam kulul oo dabeicad adag oo markuu inta uu magaalada socdana kabihiisa inuu qaato looma ogolo masalladuu ku tukanayay inuu qaato looma ogolo aqalka markuu galana islaantaa ku shaqaysata dheri buu karin biyuhu dhaamin dabkuu shidi iyada dhan cuntada siisiin markaasay odhanaysaa magaaladu sheekh bay kuu haysataaye aniga agteeda shaydaan baa tahe ii khidmee bay odhan hadal ka keeni maayo uu khidmaynu uu khidmeeyaa una ma hadlo ma sheekeeyo awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa la yidhi markii dambe waxay ku tidhi anu haddeetoola waan daalay xaabada ii soo guro biyahana ceelka iga soo dhaami ceelka ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan markaasuu yidhi ilaahoy astur ilaa haddii la ogaado sheekhiio xaabo guraaya oo biyihiina dhaaminaya dadka waxay odhanayaan war sheekha aqalka dhib baa ku haysateen inkaarqabtadan waa maxay sheekha dirata waa la habaari habaarkaa ku dhici taabuu markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta adi xaaska aad iiga dhigtay umulciyaalka ilaah wax igu hoojina maanta igu asto magaaladii buu ka baxay ardaydii buu muraad yar baan leeyahay iska hadha buurow marka xaabadii buu soo guraya dhul cilmuu tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku ururiyey biyihii buu dhaamiyey ilaahow aniga islaantaas ilaahow islaantaayo ummadda kale ilaali buu yii libaax socdo unba u yimid oo hor fadhiista lihi sheekay xaabadiiyo quryihii buu saaray libaaxii biyihiina dhinaca kale u ka soo saaray magaaladii la soo maray sheekhiiu libaax wata markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo la waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisii daahirtaa la yidhi albaabkiibuu hordhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta usoo sidaaday ilaah inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa haygu soo gelin dibadiibuu marka libaaxii joojistay halkiibuu kaga dhaadhiciyey xaabadii biyihii libaaxuu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaa bay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rartayna ayaa kugu caawiyey ka tiri nabiga ku salliya ina kayda kunna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda waa way arkaysaa indhaheega ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca dalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay war dameer fool xumaad wadata maanta xagga ka kacisa iska aamusay marka muddo yar kadib islaantii islaantii baa ka dhimatay sheekhi maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii iyo magaaladii baa isku tegay waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii horeo lamid a ah, waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa leanna ma aragtaanay markaasa haye aqalkiibaa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiy wuxuu soo rari doonaa iyo maaragtaanay libaaxi baa biyaha iyo xaabada ku keeni doona dee markaaba tir sheekh xaabadii iyo biyihi way naga dhamaadeen markaasuu ihi dhib male dhib male dib male iska fadhi insha alla ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii uu tegayey buu tegay libaaxii ma iman de markaas isagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaas magaaladii la soo dhex maray waran inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha raratay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina mee baa lagu yidhi wuxuu uhi libaaxii islaantii horaa iska lahayd buu nabiga ku salliya akhlaaqda allah ayna siiya innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aada leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadke waa dadka guriga jooga caaisha radia allaahu canha baa nebiga la weydiiyo oo lagu yidhi nebiga akhlaaqdiisa ka waran baa lagu yidhi aqalka markuu joogo siduu ahaa marada ka googo'day buu nebigu karkaran jiray tidhi kabta ka go'dayna isagaa gacantiisa ku tulani jiray neefkiisana isagaa maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tidhi laakiin salaaddu hadday gaadhay tidhi caaisha nebigu salaaddu soo bixi jiray bay tidhi ninkee baa maanta odhanaya intuu xaaskiisa ku yidhahda iyo hablihiisa aabba bal maanta nasta anaa dhariga inii kara nagu jira aniga maanta dhari karinta igu daaya ma dhici karto waxaaban u aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa uu xaaskiisa u khidmeeyaa uu ubadkiisa u khidmeeyaa uu noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqon oo islaamtu ay ka adag tahay buu yahay akhlaaqda nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horreeye ka markhaati kacay akhlaaq wanaaggiisa waxay ahayn xaasaskiisii xaasaskii rasuulkeenna u naxariis badnaa oo dhibrin badnaa marka qiyamkaa wanaagsan buu nabigu mujtamaca la dhex marayay mujtamaca reer madiina wala fiirso inan dhalinyara ka kacay miskiidka dhexdeeda gacantuu taagay yaa rasuul allah he ani zinada ha lay fasaxa buuri ma dayn karaye ina lilah war maxay markaasuu nabigu ii daayay soo dhawo hale walaala ma kula dhasheen haa wayla dhasheen gabdha walaalahay wayla dhasheen gabdhaha walaalahaya kula dhashay in xumaanta lagu sameeyo ma ka raalli tahay markaasuu may waan ku duldhiman buu yii habaryar ma leedahay haa waan leehay habaryaraha in waxaa loola taga ma jecesha aad doonaysa inaan kuu fasaxo may waan ku dhiman buu yii dhimashaan ka aqaana marka aad tiri ii fasax zinada kaba soo qaad haddii zinadii laguu fasaxo ta aad ka zinaysan raggaa halkaa fadhiya unbay ama walaal ugu toosan tahay ama eddo ugu toosan tahay ama haryar ugu toosan tahay sida adiguba haweenkaaga aada xumaantaa raalli aad ugala ahayn ayaguna xaasaskoodii iyo dumar iyo hablahooga iyo qaraabadooda gabdhaha qaraabadooda in xumaantaa loola taga iyakuna raalli kalama ahba ku yihi rasuulku markaa yaa rasuullah haddaba ii ducee markaabuu nabigu yidhi soo dhowow halkaa buu nabigu gacanta u saaray laabtiisa ilaahu qalbigiisa xumaanta uu ku haminayo ka masax farjigiisana ilaali dembigiisana ilaahu dhaaf buu rasuulku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin acraabi nin reer baadiya ayaa masaajidka dhinacaa dambe intuu istaagu kaadidiisii masjiidka cawrada intuu la soo baxay buu ku kaadiyey markaabay saaxaabadu ku yaaceen markaabuu nebigu yihi dacuuhu dhaafa buu nebigu yihi daaya daaya buu nabigu yidhi kaadida ha ku kala goynine meeshuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba buu nabigu yidhi isagana iigu yeedha buu rasuulku nin acraabiyu reer baadiya oo magaalada madiina ku cusub oo lacalla laga yaaba inuu u yimid diinta islaamka inuu barto oo xishood weli aanan qalbigiisa xishoodku gelin iimaanku weli qalbigiisa uusan gelin diinta islaamka weli aan waxba ka garanayn waa masjidkii nebi maxamed cawradiisii kula soo dhex baxay kaadina ku tallaajiyey masjidka dhexdeeda ayuu nebigu saxaabadii ku leeyahay dhaafo daaya isagana aniga iigu yeedha meeshuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba markaabuu buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam halkani waa masaajid weeyaan waa meel loogu talagalay in ilaahay lagu caabudo keliya dhas waa meel daahira salaaddaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu dhex akhristaa ilaahay baa lagu dhex xasuustaa iyakiina wuxuu ku amray halkii uu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba innamaa bucithtum muyasiriina walam tubcauu mucasiriin baa nebigu yidhi ummadaydiiyey asxaabtaydiiyey waxaa ilaahay adduunyada u inii keenay inaad ummadda xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan ilaahay adduunyada iniima keenin buu rasuulku yidhi bashiruu walaa tunafiruu yasiruu walaa tucasiruu bashiruu war ummadda khayrka u bishaareeya buu nebigu leeyahay walaa tunafiruu ummadda khayrka ha ka firxinina ummadda naxariista ilaahay ha ka quusin ummadda infiraan ha ku ridin ummadda khayrka u bishaareeya oo waxaad tidhahdaa khayr baa inoo soo socdaa zamankani waa zamankii islaamku soo noolaanayey waa zamankii saxwadda islaamigu ay soconaysay qof diinlaa la doonayaa qof diin yaqaanaa loo baahan yahay qof dadnimo leh ayaa iman doona in talada ummadda loo dhiibto cid walba ummadda hoggaan u qabani maayo ummaddani waxay qaa'id ka dhigani doontaa ummad ummaddeeda taqaanoo qiimo leh oo ilaahay rasuulkiisa taqaanaa bashaaree ummadda khayrka u bishaaree waxaad tidhahdaa khayr baa inoo soo socdaa xanuunkan la sheegayo may ilaahay baan haysannaa ducadaa ilaahay noo aqbalayaa sadaqadaa bixinnaa ilaahay nagaga qaadayaa ducafaa masaakiina baan nahay ilaahayna dayici maayo ummadda khayrkaa loo bishaareeyaa ummadda wax ka nixiya looma sheego ummadda rasuulka yasiruu wala walaa tucasiruu fudaydiya buu nabigu leeyahay haddaad wax sheega ummadda u fudaydi haddii talo ummadeed laguu dhiibo talada ummadda u dhimri buu nabigu yidhi walaa tucasiruu ha ku adkeen ummadda talada ninka ummaddayda amar ilaahay ninka ummaddayda tala u qabta ee u fudaydiyana ilaahu u fudaydi buu nabigu yidhi ka ku adkayana ilaahu ku adkay buu isaga yidhi mas-uuliinta zamankan imaa habaar baa ku dhacaaya imaa ducadii nabiga u soconaysa ogow hadday talada ummadda ay adkeeyaanna ilaahay waa ku adkayn iyakana hadday talada ummadda dabciyaanna ilaahay iyakana nolosha waa u dabcinaya mas-uuliyadda ilahay u dabcinaya ilaahay baa garabkooga galaya wa ilaa haddii kale ilahay garabkoogu ka baxaya iyo kale marka dariiqad buu nebigu noo jeexay dariiqat lxayaat la yidhahdo saad u noolaan lahayd buu nebigu kuu jeexay waddadeedii marka meel kale ha u leexan ayuha almuslim soo noqo ilaahay u soo noqo diintiisa wa ana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu wakaa jidkii toosnaa soo raaca la leeyahay toosan yahay waxwey cad ma ilaahay baa raalli kaaga noqon oo nebigiisaa raali kaaga noqon oo islaamnimada kolkaas sideeda aad u qaadato noloshaada adduunyadiiyo taakhira ku wada hagaagi diintu nolosha way fudaydin lidalika nabigu calayhi isalaatu wasalaam shaksi wuxuu ahaa diinta islaamka isaga lagaga dayinayay buu ahaa markaasuu nabigu noola yimid akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan dulqaad badan sabir badan adkaysi badan naxariis badan dhibrin badan iska dhex socday dadka ula cunayay iyaga ula fadhiisanayay ula safraayay ula soconayay kii u yimaada ee la hadla hadduu ka sii jeedo qofku nebigu qoorta ma qaluucin jirin baa la yidhi uu sii wada jeesanayay hadduu nebiga qof gacan qaado qofka oo sii daaya mooyaane nebigu ma sii daynayn baa la yidhi hadduu dad meel fadhiya nebigu u yimaado assalaamu calaykum yidhaahdo saddex jeer buu nebigu salaamta ku celinaayo assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah saddex jeer kelmad hadduu ummadda u sheegayo saddex jeer buu nebigu kelmadda ugu celin jiray si hadalka ummadda ay u fahamtay qalbigooga u galo markaasuu diintii islaamka oo dhan buu nebigu yihi taraktukum cala almaxajati albaydaa layluhaa ka nahaarihaa laa yasiiqu canha ilaa haalik dabaqad kasta ummadda aad ugu jirtaa saaad u dhaqmi lahayd shareecadda islaamku way kuu caddaysay raacun bas taajirkii siduu tijaaradiisa u qaban lahaa way ku taallaa shareecaddeena mas-uulkii siduu ummadda xilkayga u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa aabbuhu xilka reerka siduu u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa ninka dhallinyarada labada waale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa jaarku jaarka kale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa xaasku ninkeeda siday ula dhaqmi lahayd shareecaddu way noo sheegtay qofka saacad aad wada safarteen saacadda aada la safarteen walaalkaas aad ula dhaqmi lahayd diintu way kuu sheegtay diin dhamaystiran maxaa layna siiyey diin dhamaystiran say diintaa nolosheenna ku iman bay culimmadu leeyihiin waa inaan diinta ka shaqaynaa waa inaan diinta beernaa khayrka waa la beeraa waa laga shaqeeyaa maal lagu bixiyaa wakti lagu bixiyaa dhaqaalo lagu bixiyaa fikir lagu bixiyaa la qayliya oo la aamusin hadaad qaylido waa lagu iman haddaad aamustase waa laga aamusa aydu dabeecaddooda habeenka way ciyaara soo jeed way seexdaa ya soo jeed aydii baa isku timi day way tashadeen waxay idhahdeen anihu dadkao dhan habeenkii khalqigao dhan habeenka waa jiifsadaane way jiiftaan oo xayawaankii xoolihii wax o dhan way hooyanayaane innaka maxaa ina wareej waree wareejiye waata ayadu habeenka way wareegtaan sooma adarka salaada fajr markaan ka baxnay seexdaan baa la yidhi habeenka o dhan bay qaylayaan xaggan u kaciy xaggan waxay ku tashadeen baa la yidhi khalqiga inay wax la qabaan ay wax la wadaagaano oo habeenka inay iska seexdaan tuug baa markaa ogaatay ayadii inay seexatay tuugtii baa magaalada usoo dhacday ila aygu habeenkii muxuu sheegaa tuugtuu sheegaa tuug walba aqalku ku hagaagay wax ka dhacay baa layidhi tuug baa markaa aqalku soo hagaagay wuxuus yidhi kuwan waa fuqaraa waa masaakiina aqalkooga wax ma dhex yaalle urgiga urgacan yar waa madow dhuku mana arkaayo kiishka ku rido ay yaroo yaroo markaad meesha fadhiyo dee aamusaa lagu shuureeyey mugta aydii maxay ku suuraysa alla seexda lagu suureeyey aygiibu ku rita kiishkaa layidhi bannaankay ula baxeen nin walow bal xalay aydiibu ilaahay naga jiifiye bal waxaa la shay qadka soo dhig mid lacag mid dahab mid dhar mid mid baa yidhi anigu aqal yaroo dad ducafaayo masaakiin aan ku hagaago orga orgac yar baan ka soo helay kiishkii waxaa kaga soo baxay ayar soo tacab khasaar maaha uu xanaaqay war waan tacab khasaaray waan tacab khasaaray lugiyo gacan buu ka jebiyey aygii waa abaalkaa buu wala aygiioo lug jaban oo gacan jaban ayaa aydii u yimid oo yidhi habeen hore la gaadhay ha laga noqdo buu nabiga ku salliya oo maxaa looga noqon baa la waxay wuxuu yidhi qaylada habeenkii aan qaylaynay annagana dan baynoo ahayd ummaddana dan u ahayd ismac ayuha almuslim wallaahi wallaahi xaqa ninka ka aamusa buu nebigu yihi waa shaydaan aflabu rasuulku yidhi baatilka maanta meel walba ka muuqda haddaana ducaad noqon in lam takun daaciyan fatakunu madcuwan haddaad hadduu ummadda khayrka ugu yeedhin adaa adaa sharka lagugu yeedhiy ugu inaan yeedhnaan loo baahan yahay daylaan ku nabadgalaynaa haddaad aamustay simiya haddaad aamusto adigana waa lagaa aamusi maalinba maalinta ka dambaysana ummadda khayrka wada way yaraan doontaa ogaada marka inaan dacwadda u kacno qayladu waa dacwadda weeyaan oo shaqada diinta culammada keliya aanan ku dayne caamadeenna culamadeenna dhallinyaradeenna odayadeenna tujaarteenna fuqaradeenna shaqaalaheenna madaxdeenna mijaheenna diinta dadaalkeegana aan gacmahaas ku qabsanno niyooda insha allah insha allah dhahda orayaa niyooda bal gacantaa taago inuu shaqaalo diineedoo la aqbalo ilaahay ka dhigo allah inaga dhigo allah inaga dhigo soo diyaar garooba inagu khamiista boosaasaan u soconnaa ijtimaacii boosaasaa khamiista dhici doona afar afar bilood iyo afartan jamaacado badan baan rajaynaa inay ka baxo ilaa boqol jamaaco dee inikuna caasimadii waxaa tihiin wadankee soo diyaar garooba jamaacada keena insha allah waad aamusteene